بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد فصل في بيان المضمر وأقسامه fasalkan waxaynu ku arki doonnaa in damiirka laynoogu faahfaahiyo aqsaamtiisana laynoo sharxo damiirka marka la doonayo ama mudmarka kutubteennii hore lixdan qaybood ayaynu ka dhigi jirnay waa isla lixdankii uun haddii wax lagu soo daro wax yar baa lagu soo dari oo ama koob iyo lixdan baa laga dhigi ama waxaan ka fogayn ayaa laga dhigi insha allahu tacaala almudmaru mudmarka iyo wadamiiru damiirkuba ismaani waa laba ismi oo limaa kii u sugnaaday wudica loo dejiyey limutakallimin hadle haddaynu mudmar eegno ama aan damiir eegno waa ismiga loo dejiyo mutakallim qof hadla ah ka ana oo kale weeye ana ana waa aniga waxaana loo dejiyey shakhsi hadlaya ama ha ahaado lab ama ha ahaado dhadig ereyga ana a waa la wada leeyahay ninkuna ana buu odhan gabadhuna ana bay odhan waxase lagu kala baydhayaa waa anadaka ka dambeeya oo ninkii ana qaa'imun buu odhan gabadhiina ana qaa'imatun bay odhan oo qaa'imkaasaa hadduu lab yahayna qaa'imun noqonaya hadduu dhaddig yahayna qaa'imatun bay noqon ow mukhaadabin ama lala hadle ayaa loo dejiyey mukhaadab lala hadle ka anta oo kale weeye anta waa adiga niyahow anta adiga weeyaa niyahow haddaba ereyga anta ihi waa damiir aan mutakalim ahayn ee mukhaadab ah weeyi waxay jumhuurta iyo kayrkood isku qabteen ereyga anta ah yaa damiir ah ayay yidhaahdeen qowluljumhuur haddaynu qaadanno damiirku waa kelmadda an ayuu damiirku ku joogaa an ta'da kor dhigan ee anta ta'daa kor dhigani waa xarfun daalun cala alkhitaab baa la yidhaahdaa haddaba anta markaad icraabayso iyadoo mubtada'a waxaad odhanaysaa anta damiirun munfasilun fii maxalli rafcin mubtade mabniyun cala sukuun mabniyun cala sukuun baynu ka dhigaynaa waa mabniyun cala sukuun odhan mayno mabniyun cala alfatxiye mabniyun cala sukuun baynu ka anta markaan doonayno sababtuna an buu damiirku ku joogaa ta'aduna waa xarfun daalun cala alkhitaab ayay ta'aduna noqonaysaa ow haa'ibin baa loo dejiyey maqnaade mid maqan ka huwa oo kaleba weeyi huwa waa kii maqnaa siday qabaan culimada basriyiintu huwa wowgu wuxuu ka tirsan yahay damiirka kelmadani waa hunaa'i oo damiirku ha'da oo qura maahee ha'da iyo wowga oo laysku geeyey ayaa damiira kolka basriyiintu qowlkoogaana xoog badan waxay leeyihin huwa macal wowgaa damiirka ka tirsan kolkaa huwa waa damiir munfasil fii maxalli rafcin mubtade mabniyun cala alfatxi oo wowgan ayaa lagu daynayaa huwa qaa'imun markaa tidhaa laakiin ninka kuufigii wuxuu qabaa huwa markaan idhaa damiirku waa ha'da oo qura weeyaan amaa wowgu wowgu wuxuu leeya waa xarfu sila weeyaan xaraf silaah weeyaan kolka ninka kuufigii huwa wuxuu leeyahay mabniyun cala dammi oo waayo damiirku waa ha'da unbuu leeyahay huwa hudaa unbaa damiira dee ha'daasina way godan tahay kolka waa mabniyun cala dammi cinda alkuufi basriyiintana wowga ayuu damiirku ku joogaa oo kelmadda huwa a markaynu isticmaalayno waa mabniyun cala alfatxi bay noqonaysaa almudmaru mudmarka iyo wa damiiru damiirkuba ismaani waa laba ismi labada ismiyoo limaakii u sugnaaday wudica loo dejiyey limutakallimin hadle loo dejiyey ka ana oo kaleba weeyi ow mukhaadabin lala hadle loo dejiyey ka anta oo kale weeyi ow ghaa'ibin ka maqan loo dejiyey ka huwa oo kale weeyi haddaba damiirku waa saddex qaybood sida halkaa inooga muuqata damiir mutakalima waa laba ana iyo naxnu baa loo isticmaalaa ana iyo naxnu labada mutakalimkuba waa mushtaragoo rag iyo dumarka ayay ka dhexeeyaan ana waxaa suurtagala cidda isticmaalaysaa rag inay yihiin waxaa kaloo suurtagala dumar inay yihiin naxnuna waa sidoo kaleoo waa mushtaragoo naxnu waxaa suurtagala cidda isticmaalaysaa rag inay yihiin waxaa kaloo suurtagala naxnu cidda isticmaalaysaa dumar inay yihiin sidaa darteed ereyga naxnuda ka dambeeyaa lagu kala baxayaa oo naxnu qaa'imuuna baad odhan haddaad rag tihiin ama naxnu qaa'imaatun baad odhan haddaad dumar tihiin waxaa kaloo intaa u dheer naxnuda waxa dhici kara laba qof inay isticmaalayaan oo naxnu qaa'imaani bay iska odhanayaan inkastoo alifka in qaa'imaani la yidhaah ay ka badan tahay inaynu wowga u dayno oo naxnu qaa'imuuna aynu nidha saddex buu damiirkii u qaybsamayee mutakalimku waa laba qura waa ana iyo naxnu mukhaadabkuna waa shan ninku waa anta markaad la hadlayso gabadhuna waa anti labada qofna waa antuma waana mushtarak antumaadaasi ragga badani waa antum dumarka badanina waa antunna shantaasi waa mukhaatab ghaa'ibkuna waa shan ka maqan waa huwa ta maqan waa hiya labada maqan rag iyo dumar waxay dooni ha noqdaane waa humaa ragga badan ee maqani waa hum dumarka badan ee maqanina waa hunna haddaba damiirkii labiyo toban ayuu sidaa inoo noqday oo toban buu inoogu soo ururay waxaa la yidhaha labiyo tobankaa unbuu mid kastiba shan siyood u qormayaa labiyo tobankaa unbuu mid kastiba shan siyood u qormayaa labiyo tobaniyo shan marka laysku dhufto lixdan ayuu noqonayaa damiirka rasmigiisu horta waa lixdankaa qaybood wayanqasimu wuxuu u qaybsami damiirkii ilaa mustatirin mid mustatir ah iyo wa mid baaris ah ayuu u qaybsami damiirkii waxaa la odhanayaa ama waa mustatir ama waa baaris labadaasaa loo kala saaraya mustatir iyo baaris mustatirku waxaa la yidhaahdaa damiirka aan la arki karaynin ee qarsoon ayaa mustatir la yidhaahdaa baariskana damiirka la arkayo ee muuqda ayaa baaris la yidhaahdaa haddaba talow damiirku inuu labadaa u qaybsami culimmadu ma isku waafaqsan tahay mise way isku khilaafeen culimmadu sidaynu ognahay waa mas'ala khilaafiya culimmada qaarkood halkan qaybta saddex hulaasi bay ka dhigeen oo damiirku saddex qaybood ayuu u qaybsamayaa bay yidhaahdeen waa mustatir kii qarsoonaayee idhab iyo ijlis ku hoos jiray iyo baaris kii muuqdaee sida darabtu ta'deeda oo kale ahaa iyo waxay yidhaahdeen munfasil halkaas ayay qayb kale cafwan iyo maxduuf baan doonayaa maxduuf halkaa ayay qayb kale soo oo maxduuf ah waxay yidhaahdeen damiirka maxduufkiihi dee wuu xadfan yahayoo mustatirna ma aha baarisna ma aha waa damiir maxduufa ah. sida aayadda qur'aanka ah oo kale aayaddii qur'aanka ahaydee rabbi uu lahaa wayashrabu mima tashrabuun miyahayd mima tashrabuuna minhu baa halkaa ka maqan minhu damiir idil baa aayadda qur'aanka ah ka maqan ama faqdi maa anta qaadin qaadin maxaa ka xadfan faqdi maa anta qaadin faqdi maa anta qaadiihi ha'daasaa ka maqanaya ya'daa kolka qaadiihi haddaba damiirka maxduufka ah mustaqil baanu u haysannaa oo labadii midna ma aha ayay ragga qaarkood qabaan laakiin qowlka saxda ah ee culima la qaatay waxa weeyaan damiirka maxduufkiihi baariska ayuu soo hoosgelayaa oo intaan la xadfin dee baaris buu ahaa ilan mustatirka isaga lama xadfee baariska unbuu ka mid yahay oo qaybtu waa in la yidhaha mustatir iyo baaris un in loo qaybiyo ayaa wanaagsan damiirkaa mustatirka ihi wuxuu noqonayaa sidaynu dareemayno toddobiyo toban qaybood addamiir almustatir waa toddobiyo toban qaybood mustatir wujuubka koob iyo toban baa laga dhigaa mustatir wujuub koob iyo toban damiir baa laga dhigaa mustatir jawaasna lix baa laga dhigaa lix iyo koob iyo toban marka laysku geeyo toddobiyo toban damiir ayaa horta mustatir laisku noqonaya ama mustatir laysku yidhaahdaa culima waxaynu ognahay halkaa waxaynu garan doonaa baariskuna inuu laba u qaybsamayo baarisku laba u qaybsami ilan mustatirkii waxaynu mustatir jawaaz iyo mustatir wujuub mustatir wujuub waa koob iyo toban mustatir wujuub waa koob iyo toban mustatir jawaazna waa lix isku iskugeyntoodu waa toddobiyo toban baariskuna labuu u qaybsamayoo wuxuu u qaybsamay munfasil iyo mustatir ee munfasil iyo waxaan doonayaa iyo mutasil munfasilku waa afar iyo labaatan mutasilkuna waa lix iyo soddon mutasilku imisuu noqonayaa mutasilku waa afar iyo labaatan lix iyo soddon way mutasil mutasil labiyo toban fi maxalli rafcina sida darabtu iyo baabkeega iyo labiyo toban fi maxalli nasbina sida darabani iyo baabkeega iyo labiyo toban fi maxalli jarrina sida mara bi caliyun bi iyo baabkeega lix iyo soddon damiir ayaa noqonaya maxay ayaa mutasila marka munfasilka la doonayo waa afar iyo labaatanoo labiyo toban fi maxalli rafcina ana iyo naxnu iyo baabkooga labiyo tobanka ah iyo labiyo toban fii maxalli nasbin oo iyaaya iyo iyaaka ah haddaba afar iyo labaatan iyo lix iyo soddon intaasoo laysku geeyey ayaaba imisa ah ayaa lixdankii damiira mustatirkiina toddobiyo toban noqdayba toddobiyo toddobaatan damiir miyayna damaa'irtii ahayn waxaa la og yahay mustatirkan marka lafdigiisa la magacaabo qaar badan baa eh, baariskii ay isku lafdi noqonayaan sidaa darteed lama kala tiriyo oo la kala tirin maayo wa yanqasimu wuu qaybsami damiirku ilaa mustatirin mid mustatira oo qarsoon ayuu u qaybsami wa baarisin iyo mid baaris ah oo muuqda ayuu u qaybsami mid kastiba tacriif buu inaga doonayaa mustatirkuna tacriif baariskuna tacriif falmustatiru mustatirku ka weeye laysa lahu uuna u ahayn suuratun suuradi uma aha fi lafdi lafdiga lafdiga sawir uu ku leeyahay ma jirto wax lafdiga ah oo sawir oo ku noqonayo ama uu ku leeyahay mustatirku ma jiro wuxuuna u qaybsamayaa mustatir wujuub iyo mustatir jawaaz wa huwa imaa mustatirun inuu yahay mustatir mid la qariyey u qarsoomay wujuban waajibnimo kal mustatiri waa ka mustatirka ee ku qarsoomay fii ficli amrilwaaxidi waaxidka ficlu amarkiisa almudakari ee labka ah haddii ninba aad amarto nin qura haddaad amarto waa mustatir wujuub anta uunbuuna noqonayaa damiirkaasi kadrib oo kaleba weeyi safar ama garaac idrib markaan idhaahdo waa ficlu amar cidda la amrayaa waa nin qura faacilku waa mustatir wujuuba waa anta waqum oo kale weeyi kacama istaag cidda lala hadlayo la amrayaa waa nin qura faacilku waa mustatir wujuub ama damiirkii waa mustatir wujuub waana anta haddaba ninka haddii la amrayo mustatir wujuubunbuu noqonayaa waa kow antana waa laga dhigaa wa filmudaarici iyo mudaarica almabduu'i lagu bilowday bitaa'i khidaabilwaaxidi lmudaker ninka qura ee mukhaadabka ah ta'diisa ficilka mudaarice lagu bilowday ilainta'da waxaa lagu bilaaban jiray sideed jeer ayaa ficilka mudaaric lagu bilaaban jiray saan soo dhiganay sideedda jeer ee ta'da lagu bilowdo marka nin mufrada oo mudakar ah oo mukhaadab ah lagu bilaabanayo mudaarica faacilku waa mustatir wujuub ama damiirku waa mustatir wujuub taqdiirtuna waa anta baris ma noqon karo ka taquumu oo kale weeye anta baa qadaran waa nin lala hadlayo taquumu waradaa kacaya wa tadribu oo kale weeye adaa garaacaya anta baa qadaran wa fi lmudaarici mudaariciina waa la qadaraya waa la asturayaa ama mustatir buu noqon mudaarica dhexdiisa almabduu'i ee lagu bilowday bilhamsati hamso mudaarica haddii hamse lagu bilowdo isna warkiisu noocaa uunbuu noqon ka aquumu oo kaleba weeye aquumu anigu waan kacayaa aquumu anabaa markaa qadaran ana buu noqonaya xilligan ama nin ha ahaado ama gabadh ha ahaado wa adribu waan garaacayaa anabaa markaa qadaran ama nin ha ahaato ama gabadh ha ahaado ka naquumu wa aquumu iyo wa adribu waa masaladii saddexaad ow binuuni nuun haddii lagu bilowdo mudaaricana faacilka ama damiirku mustatir wujuub buu noqon waana naxnu rag iyo dumarku dooni ha ahaado ka naquumu annagaa kacayna wanadribu annagaa garaacayno oo kaleba weeye mustatir wujuubkii halkii koob iyo toban uu ka ahaa sheekhu afar buu ka soo qaatay afarta uu ka soo qaatayna waa saddex xagga mudaarica ka socda saddex xagga mudaarica ka socda iyo xabad xagga amarka ninka ka socota weeye iyo inuu yahay mustatir mid mustatira oo qarsoomay jawaazan jaa'iznimona u qarsoomay kal kalmuqadari waa ka lagu qadarayo fii naxwi qawlika zaydun yaquumu markaan idhaa zaydun yaquumu zayd wuu istaagayaa yaquumu waa ficil mudaaric nin maqan ayuu ku dhacayaayoo ya'dii ninka maqnayd baa lagu bilaabay haddaba faacilka ama damiirku waa mustatir jawaahuwa yaquumu ay huwa walaa yakuunu noqon maayo almustatiru mustatirku ilaa damiira rafcin waxaan damiiru rafco ahayn mustatirku ma noqdo damiirku hadduu mustatirba yahay mustatirba hadduu damiirku noqdo waxa weeye damiir fii maxalli rafcina uun suurtagal maaha inaad tidhaha damiirkaasi waana mustatir waana fii maxalli nasbin ama suurtagal maaha inaad tidhaha damiirkaasi waa mustatir waana fii maxalli jarin labadaa midkoodna wax suuroobaya maaha walaa yakuunu lmustatiru mustatirku ahaan maayo ilaa damiira rafcin damiir damiiru rafcaah mooye wax kale imaa faacilan inuu faacil yahay ow naa'ib alfaacili iyo inuu naa'ibulfaacil yahay labadaa miduunbuu noqonaya ama waa faacil ama waa naa'ibu faacil walbaarizu baariskuna waa damiirka muuqda ee la arki karayo maaka weeyaan lahu uu u sugnaatay suuratun suurad iyo sawir fi lafdi lafdiga ayuu wax la arka ku leeyahay wayanqasimu wuxuu u qaybsami baarisku ilaa mutasilin mutasil oo lix iyo soddon qaybooda wa munfasilin munfasil oo afar iyo labaatan qaybooda isna falmutasilu ka mutasilki ihi huwa aladii waa ka laa yuftataxu bihi aan lagu furfuranaynin annutqu hadalka mutasilku hadalka halkuu ka bilaabanaya ma dhaco oo ka ma odhan kartid af carabiga ka darabaka kaafkaasi maadaamuu mutasil yahay bidaayatulkalaam ma dhaco oo ka ka bilaabi maysid ama iya iyo odhan maysid walaa yaqacu mana dhaco bacda ilaa lafdiga ilaa ama daba dhaco xaalatulikhtiyaarka marka la joogo ka taa'i qumtu qumtu ta'deeda oo kaleba weeyi halkaa waxaan idinka digaya markaad macnaynaysiin inaad ilaa ka taa'i qumtu tidhaahdiin ilaada inaad xaggee raacisiin ilaada haddaad xagga dambe raacisiin cid alla cid idin macnayn heli maayo ilaa ka taa'i qumtu qumtu ta'deeda mooyaane ilaadan haddii aad istine ka dhigto hadalkii wuu dawakhay waa lagu ciyaaray warkaa ilaadani hadda waa mudaafun ilayhi oo bacdiga horay la socotaa walaa yaqacu ma dhaco mutasilku bacda ilaa ilaa ma daba dhaco ilaadu xaggaasay la socotaa ka taa'i qumtu qumtu ta'deedoo kaleba weeye qumtu waan kacay haddaba qumtu ta'deedu waa damiir mutasila damiirka mutasilkiina laba qodobuun buu lahaa inuuna hadalka bilowga hore u dhicin waa kow iyo inuuna ilaa daba dhicin ta'daasi bidaayatulkalaamna dhici mayso ilaana daba dhici mayso waana fii maxalli rafcin wakaafi akramaka akramaka kaafkiisa oo kaleba weeyi wakaafi akramaka akramaka kaafkiisa oo kaleba weeyi akramaka kaafka hore hamsaha ku xiga ma aha agta ma aha waa akramaka kaafka u dambeeya kaafka ugu dambeeya akramaka waa damiir mutasila sidaa darteed bidaayatul kalaam ma dhaco oo bilowga hadalka dhici maayo ilaana daba dhici maayo wuxuuna ku kala duwan yihiin isaga iyo ta'dii ta'du fii maxalli rafcin bay ahayd laakiin kaafkani waa fii maxalli nasbin halkaa markaynu marayno sheekha waxaan leenahay wuxuu ka tegey xabe damiir ah oo fii maxalli jarrina inuu yidhaabay ahayd ee maalan wakaafi hulaamika oo kale wakaafi hulaamika so wakaafi akramaka ma odhan wakaafi hulaamika ama wayaa'i kitaabii in waxaa yidhaabay ahayd erey adu erey inuu halkaa ku daro ayaa sheekha wanaagsanayd qolada matniga haysataa waxba lagama dambaysiin sooma maaha wa kaafi akramaka waxaynu uga jeednaa lix iyo soddonka damiir labiyo toban waa fii maxalli rafcinoo kataai qumtu ta'du ka soo qaatay labiyo tobanka fi maxalli rafcin ta'du ka soo qaatay kataai qumtu labiyo tobanka fi maxalli nasbinna wa kaafi akramaka buu ka soo qaatay labiyo tobankii fi maxalli jarrin ahaa ayaa culima loo baahnaa inuu sheekhu wuxuun ka soo qaato sidaa darteed fi maxalli jarrinkii wuu iskaga aamusay inuu ka aamusana ma ahayn ilaa lix iyo soddon damiir baynu rabnaye walmunfasilu ka munfasilki ihi maa yuftataxu waa ka lagu furfurto bihi isaga an nutqu hadalka ayaa lagu furfurtaa damiirka munfasilka ihi bidaayatulkalaam buu dhacaa waa afar iyo labaatanoo ana iyo naxnu dee hadalka bilowgoogay dhici jireen iyaaya iyo iyaakana sidoo kale bilowga ayay dhici jireen wal munfasilu munfasilku maaka weeyaan yuftataxu lagu furfurto bihi isaga annutqu hadalka ayaa lagu furfurtaa wa yaqacu wuxuuna dhacaa bacda ilaa ilaa buuna daba dhacaa labadaa calaamadood buu munfasilku leeyahay inuu hadalka bilowga hore uu geli karo iyo inuu ilaa daba dhici karo sida ana mu'minun anigu mu'min baanahay waa anadaa bilowgii hadalka ayuu dhacay wamaa qaama isma taagin ilaa ana aniga mooyaane waa anadaa ilaabayna daba dhacday halkanna sheekhu wuxuu ka tegey labiyo tobankii fii maxalli rafcin unbuu tusaaleeyeye labiyo tobankii fii maxalli nasbin buu ka aamusay inuu yidhaahdo bay ahayd iyaaka nacbudu iyaakadaas iyadoo fii maxalli nasbina bidaayatulkalaam bay dhacday iyaaka nacbudu wayanqasimu lmutasilu mutasilku wuxuu u qaybsami sow lix iyo soddon ma ahayn fii maxali rafcin labiyo tobana fii maxali nasbin labiyo tobana fii maxali jarin labiyo tobana wayanqasimu lmutasilu mutasilku wuxuu u qaybsami ilaa marfuucin marfuuc buu u qaybsami wa mansuubin iyo mansuub buu u qaybsami wa majruurin iyo majruur buu u qaybsami haddaba kaa marfuuca uu ina yidhi waa imisa waa labiyo toban kaa mansuubka uu ina yidhina waa imisa waa labiyo toban kaa majruurka uu ina yidhina waa imisa waa labiyo toban imise isku noqotay tiradii lix iyo soddonka ah haddaba sheekha waxaa lagu qabsaday war horta mebniga marfuuc ma la odhan jiray mise fii maxalli rafcin baa la odhan jiray mebniga maxaa la odhan jiray marka mebni la joogo maxay ahayd qaacidatulmebniyaad maxay ahaan jirtay marfuuc in la yidhaah mise fii maxalli rafcin in la yidhaah fii maxalli rafcin mas'aladan haddaba marfuuca ah waa lagu qabsadayoo kelidiina maahee rag badan baa isticmaalay sharaxa waa la xalliyey sharaxa wuu xalliyeyo ilaa marfuuci maxallan buu qadaray maxallan hadii maxallan la raaciyo mushkilad male markaa sharaxeenna inaad arkaysiin mooyaane wayanqasimu almuttasilu ilaa marfuucin muxuu ka dambaysiiyey maxallan ereygaa maxallana wuxuu uga dambaysiyey wuu xallinaya khilaafkii lagu qabsaday buu wax ka qabanaya wayanqasimu lmutasilu mutasilkii wuxuu u qaybsami ilaa marfuucin damiir la rafcinayo waa ka fii maxalli rafcina wa mansuubin iyo mid la nasbinayo waa ka fii maxalli nasbin ah wa majruurin iyo mid la jerayo waa ka fii maxalli jarin ah falmarfuucu marfuucu haddaba kala rafcinayaa naxwu darabtu waan garaacay oo kaleba weeyi wa darabnaa waannu garaacnay oo kaleba weynaadaa wadarabta waad garaacday oo kaleba way ta'daa wadarabta inanay waad garaacday oo kaleba way ta'da kasrisan wadarabtumaa labadiinan baa garaacay oo kale wadarabtum idinkaa garaacay ragow wadarabtunna dumarow idinkaa garaacay wadaraba kii maqnaabaa garaacay waxba wadarabada sidaynu ognahay wadaraba marka la yidhaahdo sidaynu ognahay waa iska mustatir kolkaa inana dee mutasilkii baynu haynay wadarabaa labadii maqnaa ayaa garaacay alifkaa weeye wadarabuu raggii maqnaabaa garaacay wowgaa weeye wadaraba tii maqnayd baa garaacday waa iska mutasil iyaduna halkan damiir mutasil ah ayaa ku jira sidaynu ognahay wa darabata labadii hablood ee maqnaabaa garaacay waa alifka wadarabna dumarkii maqnaa ayaa garaacay waa nuunkaa walmansuubu ka mansuubkiihi naxwu akramanii aniguu i sharfiyey waa ya'da wa akramanaa annaguuna sharfiyey waa naada wa akrama ka war aduu ku sharfiyey waa kaafka wa akrama ki inanay aduu ku sharfiyey waa kaafka kasrisan wa akramakumaa labadiinnan buu sharfiyey waa kumaada wa akramakum raggiinnan buu sharfiyey waa kumta wa akramakunna dumarkiinnan buu sharfiyey waa kunnada wa akramahu kii maqnaa buu sharfiyey waa ha'da wa akramahaa tii maqnayd buu sharfiyey waa haada wa akramahumaa labadii maqnaa buu sharfiyey waa humaada wa akramahum raggii maqnaa buu sharfiyey waa humta wa akramahunna dumarkii maqnaa buu sharfiyey waa hunnada walmajruuru ka majruurkiihi kalmansuubi waa mansuubka oo kaluun ilaa annahu isaga wuxuu kaga duwan yahay dakhala calayhi waxa dusha ka gala caamiluljari caamil jaraya ama ismi ha ahaado ama xaraf jaar sida mar bi anuu isoo maray waa yada bii ku jirta ba'da xaraf jaara wa mara binaa annaguna soo maray waa naada ilinbabaa ka horayse ilaa aakhirihi ilaa aakhirkiisa inta laga gaadhayo wa yanqasimu wuxuu u qaybsamayaa almunfasilu damiirka munfasilkiihi wuxuu u qaybsami ilaa marfuucin mid marfuuca waa maxalan waa labiyo toban wa mansuubin iyo mid mansuub ah waa maxalan waa labiyo toban afar iyo labaatanka ayuu u fal falmarfuucu ka marfuucaa ee la rafcinayaa isnataa casharata kelimatan waa labiyo toban kelmadood wahiya ana weeyaan wa naxnu weeyaan wa anta weeyaan wa anti weey wa antumaa wey wa antum weeyi wa antunna wey wa huwa wey wahiya wey wa humaa wey wa hum wey wa hunna fa kullu waaxidin mid kaste oo min haadihi damaa'iri damiiradan ka tirsani idaa waqaca marka uu dhaco fi ibtidaa'i lkalaami hadalka bilowgiisa fa huwa mubtada'un mubtade weeyaan xagga u horraysa hadduu damiiradani galaan mubtadaa la odhanayaa naxu ana rabbukum anigu rabbigiin ayaan ahay oo kale anadaas waa maanta bilowgii hore ayay dhacday mubtade weeyaan markaa wa naxnu lwaarisuuna annaga uunbaa dhaxlayna naxnudaasi fii maxalli rafcin mubtade weeyi anta mawlaana adiga ayaa mawlahayagii ah antadaasi waa mubtade wa huwa calaa kulli shayin shay kasta qadiirun wuu karaa wa huwadaasi waa mubtade walmansuubu ka mansuubkee fii maxalli nasbinihina inataa casharata kelimatan waa labiyo toban kelmadood iyaaya waa aniga wa iyaanaana waa annaga wa iyaaka niyahow adiga wa iyaaki inanay adiga wa iyaakumaa labadiinnanow idinka wa iyaakum rogow idinka wa iyaakunna dumarow idinka wa iyaahu kii maqnaa wa iyaaha tii maqnayd wa iyaahumaa labadii maqnaa wa iyaahum raggii badnaayee maqnaa wa iyaahunna dumarkii badnaayee maqnaa fa haadihi damaa'iru damiiradani laa takuunu ahaan mayso ilaa mafcuulan bihi mafcuulun bihi mooye wax kale noqon mayso sida iyaaka nacbudu aduun baan ku caabudaynaayoo kale kelmadda iyaaka ah iyaakum idinka uunbay kaanuu ahaayeen yacbuduuna kuwii caabuda sida kelmadda iyaakum oo kale halkaa ayaynu kaga baxnay axkaamtii damiiradu ay lahaaye ee damiirada aqsaamtoodii iyo icraabahoogii ayaynu bartaa culima kaga baxnay waxa wanaagsan baa la yidhaahdaa in damiirka lagu daro qaybo muhiima uu leeyahay ama axkaam muhiima uu leeyahay in laga dabageeyo ayaa wanaagsan damiirku wuxuu u qaybsamay mutasil iyo munfasil mustatirka markaynu ka nimaadno baarisku wuxuu u qaybsamaa maxay damiirka baariska ee muuqdaa muxuu u qaybsamaa mutasil iyo iyo munfasil ragga qaar baa qaba mustatirku uu madax bannaan yahay sida kitaabkeennan oo kale uu madax bannaanaysiiyey ragga qaarkoodna waxay dhaheen war mutasilku ma madax bannaa eh mustatirku ma madax bannaane eh mutasilka ha lagu daro mutasilka oo mustatirka oo dhani mutasilkuu ku jira iyaga agtooda maxamed ibnu maalik kitaabka alfiyada a ah markuu marayey qowlkiisa waa laysku khilaafoo qolo kastiba way deliishataa waayo qaabka uu u mustatirka qolo kastiba way deliishatay annagu nala socdaa bay yidhahdeen qolo kastiba miyaydaan arkaynin halkuu ku sharxay bay yidhahdeen haddaba culima labada damiir mutasil iyo munfasil iyo iyamaa mudan in la isticmaalo hadday kuu gudboomaan ama ay kuu sinmaan ma inaan mutasilka isticmaalnaa mise waa inaan munfasilka isticmaalno labada damiir ayo inaan isticmaalno ayaa wanaagsan damiirka mutasilka la odhanayo iyo damiirka munfasilka la odhanayo labadaa damiir inaan aya isticmaalno ayaa wanaagsan addamiir almuttasil mise addamiir almunfasil muttasilka ayaa mudan mutasilka mutasilka mar hadday labadaasi kuu gudboomaan mutasil inaad isticmaasho mooyaane munfasilku waa mustaxiil oo kale munfasil ha isku isticmaali lama ogola eeg saw imika ma odhanaysid jitu jitu anaa imid sawmaa jitu hadda mutasil soo matacdaa maaha lama ogola inaad tidhaa jaaa ana jaaa ana suurtagal maaha waayo mutasilkii baa suurtagala kol hadduu mutasilba meeshan suurtoobayo munfasilku waa mustaxiil inaad keentaa talow maxaa loo kala xigtaystay labadan damiir waxaa loo kala xigtaystay hadafka guud ee damiirka loola yimaadaa waa alikhtisaar damiirka hadafka loo keenaa waa maxay hadafka guud ee damiirku uu leeyahay waa maxay al alikhtisaar waa hadalka oo la koobayo haddaba ikhtisaarka yaa ku habboon ma mutasilkaa ku habboon mise munfasilkaa ku habboon labada yaa ku habboon ikhtisaarka yaa kooban inaan ana idhaa iyo inaan tacyar sheegoon jiitu idhaa jee'a ana iyo jiitu yaa kooban jiitudaa kooban sidaa darteed mutasilkaa uunbaa la isticmaali ilaa inuu suurtagal noqon waayo mooyaane iyo saddex mas'alo oo mustanaa ah mooyaane saddex mas'alo markii luqa alcarabiya la baadhay la helay in iyagana sidaa loo isticmaalayo wamataa amkana markuu suurtagal noqdo wamataa amkana markuu suurtagal noqdo an yu'taa in lala yimaado bidamiiri damiir in lala yimaado mutasilan isagoo damiirku mutasil ah falaa yajuusu ma bannaana an yu'ta'a bihi in lala yimaado munfasilan isagoo munfasil ah mar kaste oo damiirku mutasil uu noqon karayo suurtagal ma aha damiirkii inuu munfasil aad ka dhigto falaa yuqaalu lama odhan karo fii naxwi qumtu qumtudaa iyo waxa la midka ah qaama ana ma odhan karaysid oo anadaa ma keenaysid walaa fii ukrimuka ukrimuka oo kale kaafkaasi maadaamuu mutasil yahay lama odhanayo ukrimu iyaaka lama odhanayo ukrimu iyaaka waayo ukrimuka baa suurtagal ah dee markaa ilaa naxwu salniihi wa kuntuhu salniihi iyo kuntuhu labadaa mas iyagu way ka duwan yihiin oo fa waxa banaan alfaslu in la kala fasliyo aydan eh sida ay u bannaan tahay in la wasliyaa salniihi sheekhu waa masaa'ilka mustanaha ah uu ka mid dhigay weeye wuxuuna yidhi meel kastaoo mutasilku uu suurtoobayo munfasil ha keeni laakiin hadday kelmadu salniihi oo kale tahay salniihi maxaa looga jeedaa salniihi waa ficil laba damiir sita laba damiir buu qaataa sa'ala laba mafcuul bay qaadanaysaa labada mafcuulna mubtade iyo khabar iskuma ahayn waa acdaa iyo iyo sa'ale iyo kuwa lamidkiihi laba mafcuul bay qaataan labada mafcuulna maxaynu nidhi maxay iskuma ahayn baynu nidhi mubtadiya khabar iskuma ahayn haddaba sa'ala markay laba damiir qaadato labada damiirba ay mutasil noqdaan ka horreeyaa mutasil uunbuu ahaani waa salnii ya ku jirta laakiin ka dambeeyo oo ha'da ah salniihi ha'daa ma arkaysaa salniihi ha'daa mutasilna waad ka dhigi sideenin munfasilna waad ka dhigi kartaayoo salnii iyaahu baadoon intaad salniihi ha'da iska jarto munfasil ka dhigoo salnii iyaahu dheh labada wajiba way bannaan yihiin haddaba ereyga sala waa ficlu amar faacilku waa anta qarsoon sal nuunkan salni nuunkaasi waa nuunulwiqaaya ya-da nuunka ka dambaysaa waa mafcuulu awal ha'duna waa mafcuulu haani mafcuulu awalkii oo ya'a iyo mafcuulu haanigii oo ha'a labadii damiirba mutasil bay halkan noqdeen haddaba kan ha'da ah ama munfasil ka dhigo ama mustatir ka dhigo ka alla doonta doonto ayaad khiyaaru leedahay maxaynu odhanaynaa markaa selniihi iweydii maxaad odhan haddaad doonto selnii iyaahu baad odhan selnii iyaahu war aniga i weydii selnii iyaahu aniga i weydii ayaad odhan waxaynu doonaynaa culima waxa ka lamida kuntuhu haddii ficilku naasikhuu yahay laba mafcuulun bihina uu qaato een waxaan doonayaa mubtadiya khabar uu qaato mubtadahan iyo khabarkan uu labadan uu sito mubtadiya khabarka isku ah kooga dambe dee horteeda kollay ka acraf baa la horraysiiyaa oo ficilka ku xiga ka acrafka hadda salniihi ya acraf ahaa yada iyo hada ya acraf ahaa yadu waa damiirulmutakalim haduna waa damiirulqaa'ib mutakalimka iyo qaa'ibka ya acraf ahaa mutakalimka kolkaa ka horaynaya ficilka ku xigaya mutakalimku noqonaya kuntuhu markaa ta'du waa mutakalim haduna waa qaa'ib yaa ficilka kuugu xigayo kuu mudan dee mutakalimkaoo ta'da ah haduna waa qaa'ibkii waxaan doonaynaa haddaba salniihi iyo kuntuhu ma haysa kuntuhuna waa yihiin ka dambe ama mutasil ka dhigoo sidanan u qortay dhe kuntu hu anaa ahaaday kaa taagan ama waxaad tidhaahdaa kuntu iyaahu dhe oo munfasil ka dhigo labada wajiba aday kuu bannaan yihiin oo waa mas'alo adigu sidaa doonto aad ka yeelaysid ilaa naxwu salniihi salniihi iyo ka lamidka a mooyaane wa kuntuhu kuntuhu iyo lamidka a mooyaane fa yajuusu waxa bannaan alfaslu in la kala fasliyo aydan sidoo kale naxwu salnii iweydii iyaahu isaga iweydii wa kuntu waxaan ahay iyaahu kii ayaan ahay laftiisii halkaa ayuu sheekhu kaga baxayoo mustathnayaadka inooma dhammaystirin laakiin laba baaboo muhiima ah ayuu ka soo qaatay axkaamta damaa'irtana inooma dhammaystirin oo xataa xagga tartiibkooga kama hadlin ilayn damaa'irtu tartiib bay leeyihiin wuxuu doonayaa hadda inuu axkaamtii xukunka la sheego oo horta damiirku ma mucraba mise waa mebni odhanaya damiirku ma mucraba mise waa mebni sidiisaba damiirku waa maxay damiirku waa mebni wa alfaadu damaa'iri damiirada oo dhan alfaadoodu kulluhaa gebi ahaan mebniyatun mebni wey kuwa la binaynayo alfaadda damiirada oo dhani waa mebni laa yadharu ma muuqanayo fiihaa dhexdeeda alicraabu icraab ka muuqan maayo haddaba qumtu markaan idhaha ta'daasi waa faacil ma idhaahdaa ta'da qumtu ta'da godanee ku jirta faacil marfuuc waa calaamatu rafci dama daahira ma idhaahda waa mamnuuc waayo qumtu markaan idha ta'daa godan godaalkaasi ma aha kii rafcee faacilnimada eh waa mebniyo waa mabniyun calaa dami weeye wa alfaadu damaa'iri damiirada alfaadoodu kulluhaa gebi ahaan mabniyatun waa kuwo la binaynayo laa yadharu fiihaa ka muuqan maayo al icraabu wax icraab la yidhaa oo ka muuqanayaa haba yaraatee ma jirto culimo ereygan u dambeeya ee laa yadhar fiiha alicraab sheekhu uu yidhi inuu iska xadfo ayaa u dhaantay laa yadhar fiiha alicraab marka la doonayo qaaciido indho qaaciida qaaciidada garanaya in lagu eego laa yadhar fiiha alicraab waxba muhiimad maaha qaydkaa yar la layska xadfi lahaa hadalka waa laga raysan lahaa sababtu waxa wey laa yadhar fiiha alicraab markaad tidhaa icraabku kama muuqanayo waxaa loo qaadanaya inuu qadarnaanayo laa yadhar fiiha alicraab icraabku kama muuqanayo wuu qadarnaanaya haddaad nin lugoola ah, nin labada lugoodba ayna ku oolin haddaad tidhaahda ka warran hebel ma cararo maalinna ma cararin ninkani waa runtaayo dee ma cararo laakiin muu lugeeyaa haddaa ilan orodka markaad u diiday maxaad maxaa la moodaya inuu ninkani sameeyo inuu lugeeyo ayaa la moodayaa eeg haddaan ku idhaahdo maalan shayga haddaan kasradiisa ama ama sifo uu leeyahy haddaan diido asalkaan sugayaa haddaan ku idhaahdo maalan hilibka aad uma cuno haddaan idhaa maxaan qiranaya inaan waxoogaa cunasa maaha haddaba eeg icraabku ma daahirayo markuu yidhi inuu qadarnaanayo ayaa la moodaa war icraabku xataa ma qadarnaanayo waayo dee mebniga laguma qadaraba damiirku waa mebni mebnina icraab laguma qadaro haddaad aragta lagu qadarayo waa magac mucraba oo alif ku dhammaada ama wax lamida sida muusa oo kale dee waa mucrab faacilnimo waa faacil marfuuca calaamatu rafcu waa doma muqadara markaa calaamatu rafcu muxuu noqonayaa doma muqadara wa alfaadu damaa'iri damiirada alfaadoodu kulluhaa gebi ahaan mebniyatun waa kuwo la bineeyo oo laa yadharu fiihaa muuqan maayo alicraabu icraabka waxaa la yidhaahdaa muuqan maayo oo icraab ka muuqanayaa marnaba ma jiro damiirada markaan ka hadlayno bartaa ayuu inoogu dhammaaday culimo damiirkii oo macaariftii lixda ahayd ama toddobada ahayd kii koobaad baa inoo dhammaaday ilan macaarifta tafsiil buu doonayaa inuu wax inoo tafsiiliyo ayuu rabaa inuu wax inoo tafsiiliyo ayuu rabaa in sha allahu tacaala barta ayuu inoogu joogayaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa